bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi alamiin wcala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin ama bacdu faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna ashaykhu saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kulli minhum ila sufyan bn cuyayna can amr bni dinar can abi qabuusa mawla cabdillahi bn camr bn cas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan yarxamuhum man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin taraa'iq raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuli lmutuun khasatan usula xadiid almustafa wrasuuli اlmujtaba sala allahu alayhi wacala alihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walaajl fahada huwa almajlis alcishruun majlis alcishriin مجلس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 illaahi loo ooya ilaahay baqitaankii subxaana wa tacaala iyo wa shawqan jacayl iyo hilow loo hilooba ilaahi allah subxaana wa tacaala shawqantan waxay ku cadfan tahay min khashyati illaahi maxalkeeda oo mansuub ah ayay ku cadfan tahay weeyaan qaala allahu tacaala rabbigan wuxuu yidhi wayakhiruuna way dhacayaan muminiintii lildqaani wejiweji ay u dhacayaan waa sujuudii yabkuuna iyagoo ooyayaan wayasiidum wuxuu kordhinayaa khushuucan khushuuc buu kordhinaya weyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi afa min hada alxadiidi qur-aankan miyaa tacjabuuna la yabaysaan oo watadxakuuna kadibna aad qoslaysaan oo walaa tabkuuna aadan ooyaynin afartanaad waan abi mascuudin radi allahu tacala canhu qala wuxu abi mascuud qaala liya nabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam iqra' calaya alqur'aan cabdulaahiyow qur-aanka igu dul ahri qultu waxaan idhi yaa rasuula allahyow aqra'u calayka maadaan kugu dul akhriyaa wa calayka unzila adoo dushaada lagu soo dejiyey qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu aleh ali wasalam innii aniga uxibu waxaan jeclay an asmacu inaan qur-aanka ka dhegaystoon ka maqlo min hayri ani qofaanan ahayn fa qara'tu waxaan ku akhriyey suurata nisa ayaan ku dul akhriyey xata ji'tu ilaa aan ka gaaro ila hadihi alaaya ayadan fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiid wa ji'na bika cala haulaai shahiida fakayfa yakuunu siduu ahaan doonaa xaalka gaalada idaa ji'naa markii aan la nimaadno min kulli ummatin ummadda arko oon ka keenno bishahiidin markhaati mid ah wa ji'na aan la imaadna bika adigana calaa ha aan kula imaadna bika adiga oon ku keenno calaa haaulaa'i kuwaana oo ummata muxameda shahiidan adoo markhaati ka ah weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigana calayi sla slam xasbuka intaan kugu filan xasbuka alaan hadda intaan kugu filan weeyaan faltafatu waan fiiriyey ayuu leey cbdullahi bn mascuud ilaahi nabigaan fiiriyey fa idaa caynahu labadiis indhood ayada oo tadrifaani ay ilmeynayaan weyaan ilin ay ka socoto muttafaqan calayhi xadiidka afar boqol iyo toddobiyo afartanaad caawa insha allahu tacala waan boobsiinaynaa markaa ha lala qabsado xadiidka aad waan anasin radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi anas qaala wuxuu yidhi khaaba waxaa khudbeeyey rasuulullaahi rasuulka alla ayaa khudbeeyey sala allahu caleyh wasalam rasuulka mxuuahaa laankuu godan yahay weyaan khaaba rasuululah rasuulka alluu khudbeeyey khudbatan khudba ayuu khudbeeyey maa samictu anan maqlin qad milaha iyadoo kale qad weligay faqaala nabigan wuxuu yidhi sal allah alay slm low taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogsoonahay laضaxigtum waad qosli lahaydeen qaliilan in yar wala bakaytum waad oyn lahaydeen kaiiran in badan qala wuxuu yidhi faqaطa waxaa dabool asxaaba rasul rasulka al asxaabtii sal allah alيh ali waslem wujuuhahum wajiyaalkooday dabooleen lahum ayagana uu sugan yahay khaniinun sawd iyo oohin sanka ka soo baxaysa weeyaan sanqada ay ka oyayaan muttafaqu calayh wa sabaqa bayaanuhu fii baabi alkhawf baabulkhawf markaan ka hadlaynay ayaa caddayntiisa ay soo hormartay sheekh ali raxmat ullah xadiidka afar boqol iyo sideed iyo afartanaad an abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qal wuxu yhi abu hurayra qaala rasulula rsulka wuxuu yidhi sal allah aleh ali waslem laa yaliju magaa naara naarta magala rajulun qof magala oo bakaa u ooyey min khashyat illahi ilahay baqitaankiisa u ooyey naar magala weyaan xataa yacuuda ilaa uu kaga laabto allabanu caanaha fi darci naaska uu kaga laabto ama cannada uu kaga laabto weyaan walaa yajtamic ma kulma qubaarun boor oo fii sabiililah jidka alla muxuu ahay qofku ku boorooba iyo wa dukhaanu jahannama jahannama qiiqeeda ma kulmaan qofku ma kulmaan rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiix waa xadiid saxiixa xadiidka weyaan xadiidka afar boqol iyo sagaaliyo afartanaad wa canhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem sabcatun todoba sinfi yudiluhum allahu ilahay baa u haraya fii dili harkiisa ugu haraya yowma laa dila maan har uusan jirin ilaa dilu harkiisa mooyeene imaamun caadilun imaam caadil wa kow iwa shaabun qof dhallinyaro oo nashaa ku barbaaray fii cibaadati illahi alla cibaadadiis waa laba warajulun nin oo qalbuhu qalbigiisa mucallaqun uu ku xiran yahay ama lagu xiro bilmasaajidi masaajid lagu xiro waa saddex warajulaan laba nin oo taxaaba isu jeclaadeen fi illahi ilahi dartii ijtamaca ku kulmeen calayhi xubbigaas ilaha isku jeclaadeen ku kulmeen wa tafaraqa kala tageen calayhi waa afar weeyaan warajulu nin oo dacatu ay u yeeratay imra'atun haweenay ama islaan ama gabar daatu mansibin mansab iyo mxuu madaxnimo u saaxiiba oo meel culus hayso iyo wa jamaalin qurux faqaala kadibna yidhi innii aniga akhaafuallanka baqaya warajulun nin oo tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqa sadaqaystay fa akhfaha kadibna qariyey sadaqada xataa laa taclama ilaa ay ka ogaanin shimaaluhu bidaxdiisa maa xoola tunfiiqu ay nafaqaynaysa yamiinuhu midigtiisa ay nafaqaynaysa intayna ka ogaanin weyaan oo muxuu hatuu qof bidax ka jiri lahaa qofka midigta waxuusina uusan aan la arkayn weyan oo sadaqada aad u iyo warajulu nin oo tasadakar allah kan toddobaad dakar allah alla xusay khaaliyan isagoo keligii ah alla xusay weyaan subxana wa tacala fafaadat kadibna ay shubantay oo ilmaysay caynoha ah labadii sundood muttafaqun calayh toddobadaas ayadoo sinfi sinfi ka mid marka qofka inuu mxuu haddaba tigidka sii goosta waa lagama maarmaan hadduusan laba saddex heli karin xadiidka afar boqol iyo kontonaad waa can abdillahi bni shakhiir waxaa lagu radi allahu tacala anhu ardaa qala wuxu uri abdullahi bni ataytu rasuula rsulka alla nu yimid sal l slam wahuwa yusalla isagoo tukana uurku jirkiisa iyo calooshiisa amaba xabadkiisana asiirun uu burin leeyahay amaba gugac uu leeyahay ka asiirilmirjali digsiga sidau u burayo marka mxuu aha la daboolo oo dabla saaro sidau u burayo kale nabiga calayi slat calooshiisa iyo urkujirtiisa iyo feerihiisa ay burinayaan ayaan mxuu ahaa ayaan arka weeyaan anu imid min albuka min ajli buka oohin darteed ay la burinayaan xadiiun saxiix rawahu abu daawuud watirmidi fi shamaa'il shamaa'il muxamadiya kitabka la yihah weeyaan biisnaadin saxiix xadiidka waa xadiid saxiix weeyaan xadiidka afar boqol ko iyo kontonaad can anasin radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi anas qala rasul rasul kale wuxu yidhi sala allah slm ubay bnu kacbin wuxuu ku yidhi ubay bnu kacb wuxuu ka mid ahaa culimada saxaabada radi allahu tacala canhum ardaahum ina allaha alla weyne amarani wuxuu faray ubayow an aqra' inaan ku ahriyo calayka dushaadaan ku ahriyo lam yakun aladiina kafaruu suuraddaas inaan kugu dul ahriyo ayuu rabbiga i faray subxaanahu wa tacaala qaal wuxuu yidhi wasammaanii nabi allow ilaahay ma i magacaabo ubay bnu kacb miyuu yidhi qaala marka wuxuu yidhi nabigeena alayh salat slam qaala nacam haahay ilahay baa magacaada magacaabay oo yidhi suuraddan ku dul ahri ubay bnu kacab fabakaa ubayun ubay aad buu ooyey radia allahu tacala anhu ardah yani meeshuu isla jooga iyo rabbi inuu soo magacaabo subxana watacala oo qiima intaa leeg loo yeela ayuu ka ooyey weyaan waxyaabaha asbaabta loo yidhi ha akhriyana qur-aanka ragga quraada u ahaa qur-aanka marka in laga sii qaato ayaa waxa weya culimada ay leeyihiin waa laga qaadanaya muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fajacala wuxuu gudagelay ubayun ubay yabkii inuu ooyo xadiidka afar boqol iyo labaiy kontonaad wacanhu waxaa laga wariyey anas bin malik radi allahu tacala anhu arda qaal wuxuu yidhi qaala abubakr wuxuu ku yidhi licumar wuxuu ku yidhi radi allahu tacala anhu arda bacda wafaati rasulila rsulka ale markuu geeriyooday kadib inariq inakeen bina anaga ilaa ummi ayman umma ayman inoo keen radi allahu tacala canha waardaaha nazuuruha an ziyaarana kama kaana siduu ahaa rasulula rsulka ale yazuuruha mid ziyaarto umma ayman yaa yaqaana maxay ahayd nabigay nuujise xaainatnabi sal slm nabiga xanaanaysay weyaan markii ay hooyadad ay geeriyootay hooyadiis ay geeriyootay cafwan nacam xaadinatu rasulilah bay ahayd sal alla alay slm uma ayman marka waxay ahayd xitaa intayna geeriyoon allah kadhig way ka warhaysa weyaan uma ayman kadibna way soo islaantay radia allahu tacala canhu ardaha nazuur waxaan ziyaarana kamaa kaana suaha rasul rasulka al sal slm yazuurha mid ziyaarto falama intahaya markay gaareen ilayha iyada bakat way oysi marka faqaala allah waxay u yihahdeen maa yabkiika maxaa kaa ohinsiiyey ama taclimiin miyaadan ogayn ana maa cind allahi alagtiis wixii ahaaday tacaala korahay khayrun inuu khayr badan yahay lirasuuli illaahi sala allah slm rsulka ale khayr badan yahay sooma ogid qaalat waxay tihi aniga laa abkii uma ooyanay anla akuuna inaan ahayn aclamu mid ogsoon ana maa cind allahi alagtiis wixii ahaaday khayrun khayr badan yahay lirasuuli rasulka ale sal allah alay slem walaakinii aniga abkii waxaan u ooynayaa ana alwaxya qad inqataca inuu go'oy min asamaai samada uu ka go'oy saasaan u oynaa marka nabiga inaad ilaahay agtiis uxiyeela ay khayr badan yihiin inaan ogeyn uma oynaayo weyaan fa waxay ku xambaartay oy ku kicisay cala albukaa'i inay oyaan labadiba fajacala waxay gudageleen yabkiyaan inay oyaan la ooyaan macahaa iyada maceeda rawahu muslim waqad sabaqa wuxuu kusoo hormaray xadiidkan fii baabi ziyaarati ahli khayr ahli khayrka in la fadliga ay leedahay wanaagga ay leedahay ayuu ku soo arooray weyaan tasaawarka iyo in la ziyaarto arrinta u yaraatay mashquulka nairobi iyo meelo badanoo kaleba way kalifayaan iyo magaalada iyo social mediaha iyo eh, jaamamka iyo baab kale in la deeqtoomay iyo wax badan baa mxuu ahaa asbaabkeena iimaankiio daciifa iyo wamaa ila dalika xadiidka aaaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qal wuxu yidhi abdullahi bn cumar lama ishtada markuu ku darnaaday birasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu aleh ali wasalam wajacuhu xanuunkiisuu ku darnaaday iila lahu waxaa loo yidhi xanuunkuu dhiman doona nabiga alai sla slam qiila waxaa loo yidhi fi salaati salaada imaamnimadeeda ayaa lagala hadlay oo yaa imaam noqon ayaa lagu yidhi nabiga alai slat slam faqala wuxuu yidhi muruu waxaad fartaan abaa bakrin falyusalli ha dujiye binnaasi dadka ha dujiye weeyaan faqaalat caaishatu waxay tihi ina abaa bakrin abaa bakr rajulun waa nin oo raqiiqun aad u qalbi jilacsan ida qara'a hadduu ahriya alqur'aana qur'aanka qalabahu waxaa ka qaalib noqda oo ka adkaada albukaa oohintaa ka adkaata weeyaan faqala wuxuu yidhi muruu fara falyusali dadka hadujiy muruuhu far asaga abubakar falyusali dadka hadujiy weeyaan wa fii riwaayatin can caaishata radi allahu tacala anha wardaha qaalat waxay tiri caaisha qultu waxaan idhi ina abaa bakrin idaa qaama hadduu istaaganabay allow maqaamaka booska istaagi jirta hadduu istaago lam yusmic ma maqashin kara annaas dadka min albukaa'i min ajli bukaa'i awhin darteed muttafaqun calayh marka idan in ilahay dartii loo oy subxana wa tacala qiimaha ay leedahay ayaa laga qaadanaya axaadiistaas tirada badan oo soo marnay xadidka aad وan ibrahim ibn cabdiرaحman بn cawfi ana cabdiرaحman بn cawf صaxaabigaas radi الlahu tacala anه arda utiya waxaa loola yimid biacaamin cuna loo keenay utiya waxaa loo keenay bicaamin cuna loo keenay wa kaana wuxuu ahaa saa'iman isagoo mid sooman ayuu ahaa afurkii ayaa cunno loo keenay fa qaala wuxuu yidhi qutila waxaa la dilay muscab ibnu cumayr wiilkaas dhallinyarada oo saxaabiga ahaa oo qiimaha badna oo safiirka nabiga alai sl slam madiina usoo dira ahaa ayaa la dilay qutila muscab ibnu cumayr ayaa la dilay radi allahu tacala anu arda intee lagu dilay yowma uxud wa huwa khayrun minii wuu iga khayr badnaay falam yujad looma helin lahu isaga maa yukafanu bi fiihi wax lagu kafaniyo looma helin kafana xataa loo waaye ilaa burdatun macuus mooyane ama maro yaroo mxuu ahaa go'ahaan ah hoos lagu xirta in qutiya biha ra'suhu madaxiisa hadii lagu daboolo badat rijlahu labadiis lagood ayaa bannaanka imaan jirtay oo soo muuqanaysa wa in qutiya biha haddii mxuu ah lagu daboolo rijlahu labadiis lagood hadii lagu daboolo bada waxaa soo muuqda rasu madaxiisa soo muuqan jiray uma buiuma intaa kadib busia waxaa noola fidiyey lana anaga min adunya adduunyada maa busita wixii noola fidiyey adduunkii ad ilahi noo fidiyay subxana wa tacala aw qaala wuxuu yidhi ucطina waxaana la siiyey min adunya adduunyada maa ucطina wixii nala siiyey qad khashiina waxaan ka baqnay oon ka baqaynaa an takuuna inay ahaato xasanaatuna xasanaadkanaga cujilat mid la soo dejiyey lana anaga noola soo dejiyey xasanaadka iyo khayrka aan la imaadnay iyo hijradii iyo jihaadka iyo khayrka aan soo marnay in noola soo dedejiyo maxua sida gaaladii oo kale noola naam maca anahu mubashir bijanna raggii jannada lagu bishaaray nabigu u bishaaray tobankii ka mid ee ah, radi allahu tacala anhu arda uma jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu ooya xataa taraka acaama ilaa cunnadii iskaga taga weeyaan rawahu lbukhaariy cunnadii xataa afka muusan saarin xadiidka afar boqol konton iyo shanaad can abi umaamata sudayi ibni cujlaan albahili radi allahu tacala canhu qaala nebi nebigu wuxuu ka wariy sal lla slam qala nabigan wuxuu yidhi laysa shayun shay ma ahaanin axaba la kala gacaylo badan ila allahi tacala la weyne min qatratayn laba dhibac ilahay wax laga kala gacaylo badan ma jirto laba dhibcood oo dhulku ku dhacdo amaba da'do ilaahay agtooda wax laga kala gacay ma jirto weeyaan kow iyo aarayn laba raad laba tallaaba ama laba raad ilahay agtiis wax laga kala gacayla badanya ma jirto weyaan qatratu dumuucin waa dhibac oo mxuu ahay ilmo ah, oo min khashyat illahi ilah dartii loo ilmeeyo iyo qatratu damin iyo dhibac mxua dhiig ahoo fii sabiilah jidka alla subxana wa tacaala ku da'da weeyaan fii jidka alla tacaala alla korhay wa ama alaaharaani labada mxuu ahay raad miya fa aharun waa raad oo fii sabiililah jidka alla mxuu ahay tacaala alla kor ahaaye lagu mxuu ahaa tallaabo qaado weeyaan iyo wa aharun tallaabaqaad la tallaabo qaado oo mxuu ahaa raad la qaado fii fariidatin farad oo min faraa'id illaahi faradka ka mida tacala alla kor ahaaye loo qaado weeye salaada tallaabaqaadka loo tallaabaqaada ka mid ah rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidka waa xadiis saxiixa weyn asna wfi baabi baabka waxaa kusugan xadiiu baa kusugan kaiiratuna tiro badan minha axaadiitu waxaa ka mid ah xadiiu alcirbaad ibnu saariya radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi wacadana waxaana wacdiyey rasuulu lah rasulka al sal slm mawcidatan wacdi ow wajilat ay ka baqdo minha iyada mawcidada xaggeeda alquluubu quluubta ay ka cabsato weyaan la cabsato wadarafat ay mxu la ilmayso minha ayada xaggeeda alcuyuunu indhaha waqad sabaqa wuu noo soo hormaray fii baabi nahyi can ilbidac bidcada mxu in laiskaga digo baabkii ahaa ayaan kusoo hormarinay ayuu le sheekh raxmat ullahi caleyh baabu fadli zuhdi zaahidnimada oo lagu zaahida fi dunya addunyada lagu zaahida fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay weyaan iwalxai iskuboorrin laisku booriye cala ataqalluli yaraysa la yaraysto minha adduunyada la yaraysto iyo wa fadli alfaqri faqiirnimada fadliga uu ay leedahay oo qofkii faqiir ilahi u ka dhigay subxana wa tacala fadliga uu leeyahay kuna sabro ayuu u weyaan qaala allahu tacala alla weyne wuxuu yidhi subxaana wa tacaala inamaa maalu lxayaati dunya adduunyadan nolosheeda tusaalaheeda wuxuu un yahay kamaain bi anzalnahu aan soo dejinnay min asamaai samada aan ka soo dejinnay kan hadda ilahay uuna siinahaya ka mid a subxana wa tacaala oo fakhtalata kadibna uu ku darsamay fakhtalata uu ku darsamay bihi isaga uu ku dhex milmay nabaatu lardi arrada muxuu ahaa nabaadkiisa oo mima yakulu nnaas dadku waxay cunayeen ka mid ah iwa xoolaha xataa idaa ahadatmarkiixataa idaa ahadat ilaa ay ka qaadato alardu arradi zukhrufahaa quruxdeeda iyo wazayinat ay aad isu qurxisay awadanna ay u ahluha ahalkeeda iyo dadka degna adduunkii annahum ayaga qaadiruuna calayha inay goosan karaan qaadiruun ay awoodaan calayha ay calaa judaadiha inay goostaan adduunkii iyo wixii soo baxay iyo mirihii wixii inay gurtaan nacam ataaha waxaa u imaaday ataaha waxaa u imaada amruna ama u imaaday amruna amarkanaga leylan habeenimo halaag weeyaan aw nahaaran fajacalnaaha kadibna waxaan ka yeelnay xasiidan mid la jafay mxuguray weyaan ama la baabiyey kaan lam taqna waaba iyadoonan ahaanin bilamsi shalay aamar jirin weeyaan kadalika sidaasoo kale ayaan nufasilu u kala saarsaarnaa alla ayaata aayadaha liqowmin qolo baan u kala saarnaa yuu rabbi le subxana watacala yatafakaruuna fikirayaan oo madaxooda mxuu ahay kuwaana qaadanayaan waxay ka helaan wa qaala tacala wuxuu yidhi wadrib ugu tusaaleey wadrib ugu tusaaleey lahum ayaga maala alxayaati dunya adduunyada muxuu ahaa nolosheeda tusaalaheeda kama anbiyo oo kale oo anzalnahu aan ka soo dejinay min asamaa'i samadaan ka soo kadibna ku oo ku dhexgalay fakhtalata uu ku milmay uu dhexgalay bihi isaga nabaatu lardi arlada muxuu ah waxyaabay ka baxay fa asbaxa kadibna ahaaday intaa kadib markuu muxuu aha soo baxay od quruxsanaad kadib fa asbaxa kadibna u ahaaday burbur burbur uu ah, ahaaday weeyaan tadruuhu kadibna ay qaaddo oy biibisa alriixu alriyaaxu tadruhu riyax ay mxuu ay eh, eh, dabaylaha ay qaadaan weeyaan oy tuuraan oy bitiyaan wa kaana allahu alla wuxuu ahada calaa kulli shayin shay arkaba muqtadiran mid awood ula ayuu ahaada weeyaan almaalu maalka kow iyo walbanuuna wiilasha ziinat alxayaati addunya adduunyadan nolosheeda quruxdeeda weeyaan qurux weeyaan waalbaaqiyaatu kuwa hara alsaaliaati ee susuuban ayaa khayrun wanaag badan cinda rabbika rabbiga agtiisa awaaban xagga awaabta wahayrun ayada ayaa khayr badan amalan wax qofka uu mxuu ahaa rajeeyo kaas ayaa ugu khayr badan amaba ka khayr badan weyaan kaasaa ka khayr badan weyaan albaaqiyaat saalaxaadka waxaa weeyaan subxaan allah walxamdu lilah walaa allah wallahu akbar culamada qaar waxay ku daraan walaa xawla walaa quwata billah nacam marka qofki inuu intaas badiyo almaalu wاlbanuuna ziinaة اlxayaaةi اdunya wاlbaaqiyaat الصaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wakhayru amala wqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi iclamuu waxaad ogaataan anama alxayaat dunya adduunyadan lacibun inaa ciyaar ciyaar iyo walahwun dheeldheel ay tahay weeyaan iyo waziinatun qurux iyo watafaakhurun iskugu faanitaan baynakum dhexdiina iyo watakaaurun isku batasho ama isu batasho fi lamwaali maalka iyo walawlaadi carruurta ka maali haytin roob oo kale weeyaan mataroo kale acjaba yaabiyey ka yaabiyey oo yaabgeliyey oo muxuu ahay ay la dhaceen alkufaara acjaba yaabgeliyey alkufaara gaalada caadiga waa la dhihi karaa waxaa muxuu ahaa ay badan yihiin mufasiriinta alxuraas qolyaha muxuu ahaa wax beerta weeyaan maxaa yeele gaalada waxa adduunka la dhaca aad ula sii muxuu ahaa usii jeclaado gaalada weeyaan ilan aakhara wax badan aad uma rajaynayaan taas waa la dhihi karaa Ah, jabalkufaarna qolyaha mxuu ahaa waxbeero oo zarciga iyo eh, abuurka dhulka geliya liannahum waxay qaranayaan abuurkaa la qaranaya kufrigana xagga luqada maxaa la yihahdaa asitru weyaan naam acjaba kamali kaytin roob oo kale acjaba ah, cajabgeliyey alkufaara gaaladii amaba qolyihii wax beeraayey oo mxuu ahaa beeraloydii nabaatuhu nabaadkiisa iyo bixitaankiisa uma intaa kadibna yahiiju uu mxuu dhaqaaqo fataraahu kadibna yahiiju wuxuu noqonayaa markuu quruxsanaado kadib oy wixii bannaanka ay yimaadaan ood istirahda maa allah muddo yar kadibba xaalada isbedelaysaa fataraahu kadibna od musfaran isagoo borboraabay borborow noqday akhiirana wuu burburaya marka fatarahu waxaad musfaran isagoo booraabay uma intaa kadibna yakuun wuxuu adaa xutaaman burbur ayuu wa fi laakhirati aakhrana cadaabun cadaab baa daran ayaa jira weyaan wamaqfiratun dembidhaaf min allah alla weyne xaggii ka ahaaday waridwaanun raalli hasho wamalxayaatu dunya adduunyada nolosheeda ma ahnin ilaa mataacu lquruur waa raaxo oo laisu kadiya weyaan waqaala tacala rabbiga wuxuu yidhi zuyina waxaa loo qurxiy linaas dadka waxaa loo qurxiyay xubu shahawaati shahawaadka waxyaaba nafta ay jeceeshahay jacaylkeeda oo min annisaai haweenka iwalbaniina wiilasha iwalqanaatiiri xoolaha almuqantarati aad loo jamciyeyqanaatir waa xoolaha aad ku tira badan oo la jamciyey oo min adahabi dahabi walfidat fida iwalkhayli farda almusawamati ee la calaamiyey ee la qurxiyey iwalancaami xoolihii iyo walxari beerihii dalika arrinka isagaa waan soo sheegnay mataacu lxayaati dunya addunyada nolosheeda raaxadeeda weeyaan wallahu alla weynan cinda waqtiis waxaa ahaday xusnu lma'aab meel loo noqdo oo qurux badan amaba makaano noqod meesha ugu fiican ay agtiis ahaatay weyaan waa jannadii subxaana wa tacaala waqaala tacala rabbiga wuxuu yidhi ya ayuha naas wardadow ina wacdallahi alla iyoboohiisa xaqun waa dhab weeyaan ee falaa taqurankum yaayna idin kadinin addunya addunyada falaa taqurankum yaydin kadinin alxayaat dunya adduunyada nolosheeda yaydin kadinin weyaan walaa yaqurankum yuusan idinku kadinin billaah alla weyne algharuuru ibliis yuusan rabbi idinku kadinin subxana wa tacala oon beenbeen ayuusan idin sheegin inqiyaamin qaala tacala wuxuu yidhi alhakum waxaa idin mashquuliyey attakaauru badsiga xoolo badsiga inaad xoolo isku badsataan ayaa idin kadiyey takaaur xataa zurtum ilaa aad ka ziyaarataan almaqaabira qubuurta ood ka dhimataan weeyaan kalaa iska da arrintaa iyada ah sawfa dibdama taclamuuna ogaan doontaan uma intaa kadib kalaa sawfa taclamuuna gadaalaad ka ogaan doontaan kalaa low taclamuuna haddii aad ogaan lahaydeen cilma alyaqiini adduunkan iyo takaaurkan waxaan maadan samaysan ayb qaala tacala rabbiga wuxuu yidhi wamaa hadihi alxayaatu xayaatadan mahna dunya ee dhow ilaa lahwun dhalleel iyo walaabin ciyaaryaar waa isku macno taqriiban wax weyn uma kala duwan lahwiga culamada qaar waxay leeyihiin waxyaabaa qalbiga mashquuliyo weyaan lacibkana waa wax jirka mashquuliyo laakiin markaad aad u barbaarto ood aad u fiiriso lahwiga iyo lacibka waxba kuma kala duuna wax islah weyaan waina daarta alaakhirata ee aakhira lahiya ayada ayaa alxayawaanu noolal xaqiiqo dhab ayada weeyaan waa meena laga dhimanaynin laga gaboobayn laga bukanayn laga duqoobayn kula shay nacam ayib low kaanuu haddii an yaclamuuna kuwa ogsoon walaayaatu ayadaha oo filbaabi baabkan ku sugan kaiiratun way tiro badan yihiin mashhuuratun aadna waa loo yaqaana weyaan wa ama axaadiiu xadiista nabigan mi alai slat slam faakaru min an tuxsara in la kooba way ka badan tahay fatanabah cafwan fanunabihu waxaan baraarujinaynaa biarafin qayb ayaan baraarujinaya oo minha axaadiista nabiga ka mid alai slat slam calaa maa siwaahu wixii soo haray si a looga baraaruga ayaan waxaa weyaan qayb baraarujinayna qaybta kalena inta kale a looga qiyaasanaya ama qaybta intaas ayaa waxaa weeyaan loo kaga filnaanaysa weyaan xadiidka afar boqol iyo lix kontonaad wacan amr bn cawfin alansaari radi allahu tacala anhu ana rasul rsulka al sal allahu aleh ali wasalam bacaa wuxuu bixiyey abaa ubaydata ibna jarax ninkaas ayuu bixiyey ila lbaxrayni baxrayn u diray yati inuu la imaada bijiyatiha jizyadii lagu lahaa inuu la imaada ayuu nabiga u diray weyaan faqadima wuxuu keenay bimaalin la imaaday od la soo galay bimaalin maal ayuu keenay min albaxrayni fasamicatu waxaa maqashay alansaru ree ansaaried waxay maqleen biquduumi abi cubaydata soo galay ay maqashay weyn ree ansaaried asaa maqleen fawaafaw waxay kula soo dukadeen oy kula soo kulmeen salaata alfajri salaada fajr maca rasulilah rsulka sal lla slm waa yimid falama sallaa rasul la slka markuu dukaday insarafa soo leexday ama wuu soo jeestay wuu iska tagay weyaan soo dhaqaaqay insaraf wuu soo laabmay oo gurigiisudanihiisu iska aaday weyaan fatacaraduu lahu ay u banbaxeen ay ka hortageen marka nacam lahu ay u banbaxeen nabiga cala slat slam fatabasama kadib nabiguo dhoola caddeeyey rasul lahi sal slam xiina ra'ahu markuu arkay uma qal wuxuu yidhi adunnukum waxaan idin malaynayaa samictum inaad aba cubaydata aba cubayda qadima inuu la soo galo la yimid bishayin shay oo min albaxrayni bishayin shay shay gabamaal min albaxrayni baxrayn inuu ka keenay weeyaan faqaaluu waxay yidhahdeen ajal yaa rasuul nabi alla waa saasay yidhahdeen rasuulka allow arintayda waa arrin jirta wa inaan maqalnay inaad xoolo keenin keliya abu cubayda faqala wuxuu yidhi abshiruu war bishaaraysta wa ammiluu rajeeya maa yasurukum wax idin farax geliyo insha allah waxbaan idin siina wa oo wixii muxuuha yimid aniga koley ma isticmaala ninkaan idin siinaya fa wallahi baan ku dhartay malfaqra faqiirnimo akhshaa mid ka baqa ma ahi calaykum dushiinna faqiirnimo idinkaga baqaya walaakinii aniga akhsha waxaan ka baqaya an tubsata in la fidiyo addunya addunyada calaykum dushiinna korkiina laidiin fidiya kamaa busidat sidii looga fidiyey calaa man kaana qablakum dad idinka horreeyey adduunka loo fidiyey sidii loogu fidiyey in adinka laydinkugu fidiyan ka baqaya ee faqiirnimo idinkaga baqaya kadibna fatanaafasuuhaa kadibna aad ku tartantaan xun weliba oo qaabka daran oo wax loo aabiyeela ayna jirin kamaa tanaafasuuhaa si ugu tartameen ayaga kow kadibna fatuhlikakum ay idin halaagto adduunyadii kamaa ahlakathum siday mxuu aha iyaga u halaagtay muttafaqun calayh ilan aad aragtay mise hadda adduunya isu dishi xadiidka aad can abi saciidin khudri radi allahu tacala anhu arda qal wuxu yidhi jalasa rasul rasulka alla fariisa sal slm cala almimbar buu ku fariistay wala jalasnaa xawlahu annaga dhinaciisaan fariisanay faqala wuxuu yidhi ina mima ahaafu waxaan kainkaga baqaa waxaa ka mid a ah calaykum dushiinna min bacdi gadaashay maa xoola oo yuftaxu la furi doono calaykum dushiinna amaba maa shay oo yuftaxu la furi doono calaykum dushiinna min zahrati dunya adduunyada muxuu ubaxeeda iyo waziinataha quraxdeed min zahrati dunya adduunyada muxuu ahaay ubaxeeda iyo waziinatiha ziinadeeda weyaan muttafaqun calayh baabkaasaan inkaga baqaya weyaan hadda gacanta lagu hay arrintayda xadiidka afar boqol iyo sideed iyo kontonaad canhu abi saciid ana rasuula rasulka al sal slm qal nabi wuxuu yidhi ina adunya adunyada xulwatun waa khadiratun cagaaran wa ina allaha laweyne tacala koray mustaklifakum wuu idin dhexdhigay oo khaliif buu idinkaga dhigay fiiha adduunyada adduunyadaasuu idin dhexdhigay idinku nooleeyey idinkugu nicmay idinkugu barwaaqay adinku muxuuha dib idinkugu dhexdhiga weyaan halkaasaad idin dhigay fayandura rabbi wuxuu fiirinayaa kayfa tacmalunwaxaad samaynaysaan rabbi uu fiirinayaa ee fattaqu dunya war adduunyada ka baqaya idinkadinin oo bad idinka ridin wattaqu nisa war haweenkana ka baqa arwaahu muslim nacam xadiidka afar boqol iyo konton iyo sagaalaad afan waan anas radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigana sal l slam qala nabig wuxuu yidhi allahuma allahy wlaa caysha nolol ma jirta ilaa cayshu laakhira caysh iyo noolal dhab ah tan aakhara weyaan muttafaqun calayh waan waxaa la weri anas bin malik radi allahu anhu can rasul rasul kale sal sl maqal nabigan wuxuu yidhi yatbacu waxaa raaca almayita qofka markuu geeriyooda alaaatun saddex baa ahluhu baa raaca ahalkiisii qaraabadii iyo reerkii wamaaluhu maalkiisana wuu raaca baabuurtii wixii lagu duugi lahaa iyo berihii iyo msarrihi wii wacamaluhu camalkiisana wuu raaca fayarjicu itnaani laba ayaa soo marka wayabqa waaxidun midna wuu hara yarjic waxaa soo laabta ahluhu ahalki waa soo laabtaan wamaaluhu maalkiin way soo laabtaan wayabqa camalu camalkiisa baaqi noqdaa muttafaqun caleyh halkaas kula haraa marka camalka iska wanaaji xadiidka afar boqol iyo kow iyo lixdanaad canhu waxaa laga wariyey anas bin malik qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah slam yuuta waxaa la keeni doonaa biancami ahli dunyaa adduunyada ahalkeeda qofka ugu nicmada badnaa oo min ahli naari ahli naar yowma alqiyaamati maalinta qiyamaa la keeni doona adduunkana muxuu ku ahaa qof adduun nicmaysan fa yusbaqu waxaa la timbiya fi naari naarta ayaa la geliyaa sabqatan tiimbin hal maraasaa loo geliya uma yuqaal waxaa loo yidhahdaa waa marka la geliya laga soo bixiya uma yuqaal waxaa la yidhahdaa yaa fulaan uma yuqaal waxaa loo yidhahdaa ya bna aadam ibna aadanow hal ra'ayta miyaad aragtay khayran khayr qatu weligaa wax nicmo iyo barwaaqa miyaad aragtay hal marra maku soo maray bika adi naciimu nicmo qatu weligaa maku soo martay fayaquul wuxuu laamaya wallaahi baan ku dhaartay yaa rabbi rabbiyow rabbi baasaadihi marka oo su-aasha wax weydiina waa rabbigan subxana wa tacala wayutaa waxaa la keeni doona biashad innaas dadkan ugu daran buusan xagga faqiirnimada iyo baaska iyo cudurada iyo dhibaatada fi dunya addunyada min ahli janna oo reer ahlu janna ka mid ah fayusbaqu kadib waxaa la tiimbiyaa sabaqatan hal tiimbin fi ljannati jannada la tiimbiyaa fayuqaal lahu waxaa loo yidhahdaa ya bna aadam ibna aadam hal ra'ayta miyaad aragtay buusan balaayo iyo dhib miyaad aragtay qatu weligaa hal marra ma kusoo maray bikadi shiddatun dhibaato qatu weligaa ma kusoo martay fayaquulu wuxuu dhihi doonaa laa maya wallaahi ilaahay aadan kugu dhaartay rabbiyow maa mara ima soo marin bianiga buusan baas iyo dhibaato qatu ima soo marin weligay walaa ra'aytu maan arki shiddatan dhibaato qatu weligay ma arkin rawahu muslim marka adduunkan waa noocaas weeyaan halkaas mar oo qofka naar la timbiya ayuu ku hilmaamaya nicmadiisao dhan iyo wanaagiisii dhibaatadiisana wuxuu ku hilmaamaya halkaas maroo jannada la geliya haduu ilahi qadaro subxana wa tacala allahuma ajcalna minhum xadiidka aad wa can mustawrid ibnu shadaadin waxaa laga radi allahu tacala canhu arda qala wuxuu yidhi qaala rasu rasulka wuxuu yidhi sal slm adunya addunyada maahan fi lakhirati marka akhir loo barbardhiga la barbardhigo akhir loo fiiriyo madunya addunya ma ahanin fi laakhirati akhir marka loo fiiriyo la barbardhiga ilaa milu maa shay milkiis oo yajcal uu yeela axadukum midkiin usbucahu fartiisa uu yeela filyami bad uu saa u geliyo fartiisa oo falyandur ha fiiriyo marka bima yarjicu wuxuu la soo noqona fiiriyo adduuniya akhira marka waxay isu yihiin bad iyo fartaada markaad badda geliso wixii soo raaca adduunka marka xoolato yahay baddaas aad farta gelisay wixii soo raaca wax isu dhigma miya maya kallaa wallah rawaahu muslim xadiidka afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad wa can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacala canhu ana rasul rasulka sal slam marra wuxuu soo maray bisuuqi suuq ayuu soo maray waannaasu dadkana kanafayhi labadiis dhinacay nabiga ay ka socdaan nabigu u socday dadkana labada dhinacay nabiga ka socdeen calayhi salatu salaam famara wuxuu soo maray nabka bijadyin orgi ayuu soo maray asaka ee eh, dhukan dhukan dhukanka waxaa weeyaan waa kan dhagaha yar yar ama dhagaha ay go'on yihiin w dhagaba aan qabin dhukan weyaan naam mayitin waliba mayd ayuu soo maray fatanaawalahu kadibna nabiga wuu qabtay saasuu qabtay soo qabsaday saasuu soo qabtay fa ahada kadibna nabiga wuxuu qabtay biudunihi dhegtiisu saa u qabtay uma qaal nabiga wuxuu yidhi ayukum midkiineeba yuxibu jecel an yakuuna inuu ahaada u sugnaada uu qaata haadaa orgigan meydka ah oo dhukan lahu isaga bidarhamin hal shilin oo fida inuu ku gata yaa rabo fa qaala waxay yidhahdeen maa nuxibu ma jeclin annahu orgigan meydka ah lanaa inuu nooga sugnaa bishayin in wax aan ku qaadana ma rabna iska dhaaf inaan lacag uma qaala nabiga wuxuu yidhi sal slam atuxibuuna miyaad jeceshiin annahu orgigan meydka oo dhukan lakum adinka idin sugnaada iska qaadataan bilaash ood bilaash ku qaadataan ma rabtaan waxay dhaheen wallahi baan ku dhaarnay maa low kaana hadduu ahaan lahay xayan mid nool kaana wuxuu ahaa wuxuu ahaa cayban cayb cayban yacni cayb socotaba wa kow amaba waxaa weeyaan daa caybin mid cayb u amaba sidiisa waaba cayba ama mid cayb lah ayuu ahaan lahaa oo ceebaysan maxaa yeelay waa dhukan yahay waa kaas isaga asagku wuu dhukan yahay weyaan fa kayfa sideebaa aan ku qaadanayna ood qiimo ku yeelinaya wa huwa isagana mayitun uu bakhti yahayba fa qala wuxuu yidhi nabig alai fa wallahi baan ku dhaartay laddunyaa adduunye ayaa ahwanu ka tabardaran oo ka liidan cinda allaahi alla weyne agtiis ahwanu ka liidan oo ka xun oo ka qiimo daran cala allahi alla weyne dushiis min haada orgigan bakhtiga hoo dhukan calaykum dushiina siduu mxua ugu qiimo daran yahay qiimadarnaanta ayada iyo qiimadarnaanta alla adduunya agtiisa ay ka qiimo daran tahay orgigan alla adduunyada ah qiimadarnaanta mxu ah agti ay ka qiimo daran tahay ayaa ka sii badan weeyaan rawaahu muslim xadiidka imam muslim ayaa wariyey qowluhu kanafatayhi ay can jaanibayhi buu la jeeda weyaan labadiis dhinac walasakuna asaqiir udun kan dhegta yar weeyaan nacam xadiid ya may qaar waxaa jiraba dheg baan loo oomin oo dhaagyaro intaa leeg ariga dhagtiisa ilaa intaasay leg sooma taqriiban intaasoo kale wax aad u yar naam amaba dhagaha in laga jarno waa laga yaaba laga gooy naam xadiidka afar boqol iyo afar iyo lixdanaad wacan abi darin waxaa laga wuri xadiidkii rareeran filaya qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay amshi mid socdo maca nabi nabigaan la socd sal allah slam fii xarati almadiinati magaalada madiina dhagxaanta madow oo magaalada madiino ilahi subxana wa tacala kuanfurta iyo waqooyiga cafwan waqooyiga qorax ka soo baxa iyo qorahudhac rabbi wuxuu ka mariyey dhagxaan madow oo difaacda oo wakhtiyada hore faraska iyo awrti ay soo mari karin hadda laamiyaa la saara tabcan xarada marka shiilimadowgaas ayaa la yihahda nacam qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan amshi mid socdo maca nabi nabiga ala sal l slm fii xaratin shiilamadow oo bilmadiinati madiina ku sugan ayaan nabiga la socday sal slm fastaqbalanaa naga hor yimid oon wejiga naga hor imaaday uxudun ma ysurunii ima farax gelinayso ana cindii agtaydina inuu ahaado mila uxudin uxud oo kale haada ee kana dahaban oo dahaba inuu uxud oo kale oo dahab in mxuu ahay agtayda ah, u ahaado ima farax gelinayso tamdii kadibna ay marto calaya dushayda aaaa ayaamin saddex maalmood wa cindii agtaydan u ahaaday minhu buurtaas dahabka uxud dinaarun hal mxua shilin oo dahab agtayd u ahaada ma jecli weeyaan buurtaas uxud in laysiiyo dahaba kadibna saddex maalmood ay soo marta saddexdaa maalmood kadibna hal shilin oo dahaba uu igu hara muku farxayo nabig yidhi sal allahu aleh wasalam naam ilaa shayun shay oo arsuduhu aan u diyaariyo kaydiya lidaynin dayn maogiya ilaa an aquula inaan dhaha ama anfala bihi mxuu ahaa dahabka isaga iyo xoolaha iyaga haakadaa saas aan qowladaas bimacnaa afcal weyaan oo hadda inta xadiidkan gudihiisa wixii qowla ficil ayaa loola jeeda weyaan ilaa an aquula inaan dhaha oon mxuu ahay oon ku falan bihi dahabka isaga oo buurta la eg fii cibaadillaahi addoommaha ilaahi haakadaa sidaas on mxuuahasaa u bixiyo dhankaa iyo haakada aan u bixiyo weyaan can yamiinihi midigtiisa iyo wa can shimaalihi badaxdiisa iyo min khalfihi gadaashiisa uma saara nabigu u socday faqala wuxuu yidhi ina alakariina kuwa xoolaha hum ayaga aqaluuna ajar yar weyaan hum aqaluuna kuwa ajarka yar kuwa iyaga weeyaan maalintayawma alqiyamati maalinta qiyaama ilaa man qof mooyane qaala yidhaahday ay facala ku falay bilmaali maalka haakadaa wa haakadaa bidax iyo midig ku bixi weeyaan can yamiinihi wa can shimaalihi wa min khalfihi saas maalka u sayra weeyaan wa qaliilun maa hum ay hum qaliilun waa yar yihiin weeyaan wa qaliilun waxaa weeyaan khabarkii oo mu'ahar ah humna waxaa weyaan mubtadihii afwan qaliilun waxaa weya khabarka muqadama humna waxaa weeyaan mubtadihi oo muahara maadaana waxaa weeyaan cala asaxi alaqwaal waxaa weeyaan waa sila ama zaaid waxaa tiradaba laakiin ta'aduban maca xadiidi rasul lah sal slem waa taqaanaa sila la yihahdaa nacam iyo kadalika qur-aankana nacam ayib uma qaala lii wuxuu yidhi nabig ala sl makaanaka meeshaada adda aad taagnow laa tabrax ha ka zuulin xata aatiik ilaa aan kaaga soo noqda uma inalaqa nabigu wuu tagay fii sawaadi leyl habeenka mugdigiisa ayuu nabig ala sl ku tagay weyaan ku dhaqaaqay xataa tawaara ilaa uu qarsooma iga qarsooma weyaan fa samictu kadibna waxaan maqlay sawtan cod ayaan maqlay qad irtafaca aad kor ugu kacay fatahawaftu waan baqay an yakuuna inuu ahaada axadun axad carada inuu banbaxay linabiy nabiga sal slem inaad nabiga qof u bambaxay ood mxuu dhibaateeyey ama inaad dhibaatay ah, uu doonay ayaan mxuu aan ka baqa weeyaan fa aradtu waxa marka aan doonay an aatiyahu inaan u taga nabiga fadakartu waxaan xasuustay qawlahu qowlka uu nabiga yidhi fadakartu waxaan xasuustay qowlahu nabiga qowlkiisa ayaan xasuustay laa tabrax ha ka zuulin xataa aatiika ila aan kaaga imaada booska aad taaganta weyaan falam abrax kamaa nanzulin xata ataanii iloo nabiga iga imaado faqultu waxaan ihi laqad samictu waxaan maqlay waxaan ku yidhi nabiga samictu waxaan maqlay sawtan cod ayaan maqlay taqawaftu waan ka baqay minhu xaggiisaan ka baqay fadakartu lahu waan u sheegay marka arrinta aan maqlay faqal wuxuu yidhi wahal samictahu miyaad maqasho codkaas qultu waxaan idhi nacamha qaal wuxuu yidhi daaka kaasaytu jibriilu jibriil weyaan ataan wuu imaaday faqaal wuxuu yidhi jibriil man qofkii maata geeriyooda oo min ummati ummadaada ka mid laa yushriku aanan la wadaajinayn bilah laweyne shayan waxna dahala aljannata janna ayuu galaa qultu waxaan ahay wain zana haba zinayste wain saraqa haba xade qaala wuxuu yidhi wain zana ha zinayste wain saraqa ha xade muttafaqun calayhi wahada lafd albukhaari waa bishaaro aad weyn marka laakiin laazim ma ahan qofka isaga in aan la cadaabin waxaa laga yaabaa jannada wuu geli laakiin bacda tatiir amaba rabbi subxana wa tacala inuu muxuu ahaa acmaal kale aad ugu dhaafa ama bacda tawba iyo wamaa ila dalika ilahi subxana wataala fadligiisa waa caiimun nacam xadiidka afar boqol iyo shan iyo lixdanaad can abi hurayrata radi anhu arda can rasulila rsulka al sala allahu aleh ali wasalam qaala wuxuu yidhi low kaana lii hadduu ii sugnaaday milu uxudin uxud milkiis oo la saranii waxay farax gelin lahaa allaa tamura inay ii marin calaya dushayda alaau layaalin saddex wa cindii agtaydana u ahaada minhu shayun shay ilaa shayun shay oo arsudu aan u diyaariya oon u dhiga lidaynin dayn muttafaqun calayh anhu waxaa lagu yiri abu hurayra qala wuxuu yidhi abu hurayra qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm unduruu war fiiriya ilaa man qof fiiriya huwa asaga asfala minkum idinka hooseeya walaa tanduru ha fiirina ilaa man qof ha fiirina huwa isaga fowqakum idinka sarreeya fa huwa arrinka asaga ayaa ajdaru haboon anlaa tasdaru inaadan xaqira nicmatalahi nicmad ilahi calaykum dushiinu idin nicmay mutafaqun caleyh wahada lafdu muslim wa fii riwaayati albukhaari idaa nadara axadukum midkiin hadduu fiiriyo ilaa man fudila calayhi qofkii laga fadli badi filmaali xagga maalka oo lagaga badiyey iyo walkhalqi abuurka lagaga badiyey qurux i waxay noqotaba iyo xoogba falyandur ha fiiri ilaa man qof ha fiiri huwa isaga asfalu ka hoosay minhu xaggiisa weeyaan marka qaacide ayaa halkan taal qaacidada waxay tahay waxaa la kala qaadayaa shayga qofka uu ku fadli badan yahay inuu yahay shay adduunya iyo shay diin iyo cibaada haddii shayga oo la fiirna uu yahay adduunya qofka kaa hooseeyaad fiirinaysaa xoog qurux caafimaad maal waxa weeyaan awlaad wama wixii adduunyo ku saabsan qofkii kaa hooseeya fiiri kadibna alxamdu lilah haddii aad awlaadlaanta awlaad laba iyo waxaad leedahay ama saddex ama wamaa ilaa dalika ama gabdho ama somaali waa taqana ama ummadda waxay jecel yihin wiilasha qaar waxaa jira waxba aan caafimaad qabta laakiin mararka qaar madax u ku xanuuno qaar ayaa waxaa weeyaan aan sariirtaba ka soo kicin wamaa ilaa dalika haddii aad adiga waxaad yar yihiin oo in yar aad haysato qaar ayaa eberhood tugsada wamaa ilaa dalika marka qofki inuu fiiriyo laakiin arrinta haddii ay tahay tandur ilaa man huwa fowqak qof kaa ka aqoon badan kaa cibaado badan alla kaaga xirnaan badan kaa taqwo badan qofkaasaad fiirinaysa weyaan marka taas qaacidadaas in aad loo fiiriyo weyaan xadiidka aaaad wacanhu waxaa laga wariyey abi hurayra radi allahu anhu can nabi nabig wuxuu ka wariy sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi tacisa waxaa halaagsamay ama wejweji u dhaco kufay cabdu diinaari diinaar shilinka dahabka addoonka caabudo weeyaan iyo wadirhami iyo shilinka muxuu ahaa fidada ah. hadda wixii ka dambeeya diinaar iyo dirham inaan sanfasil uma baahnin sooma cabdudinaari dinaar addoonkiisi wa dirhami khalaas kuma laabanaya insha allah tacala inaan hilmaamo mooyane tacisa waxaa halaagsamay cabdudinaari dinaar addoonkiis ayaa halaagsamay iwa dirhami dirham addoonkiis ayaa halaagsamay walqatiifati qatiifada waa eh, qayb marada ka mida weyaan dharka amaba qatiifada caadigeedu annaga aan naqaanay iwalkhamiisati waa marooyinka qayba ka mid awaa in uciya haddii la siiyo radiya wuu raalli noqda ama godha ama bashaal ama maa ila dalik in uciya haddii la siiyo oo muxuu aha shilinkaas iyo dirhamkaas iyo diinaarkaas iyo qatiifadaas iyo khamiisadaas iyo koofidaas wamaa ilaa dalika la siiyo radiya wuu raalli noqdaa wain lam yucta haddaan la siin lam yarda ma raalli noqda qofka asaga waa halaagsamay qofkun adduun aad raaligarayna haddii wax la siiya khayr waa raalli noqde haddii wax loo diidana khalaas wuu carooday qofka asaga wuu halaagsamo nabiga sal slam rawahu lbuhaari wacanhu waxaa lag wariyay abu hurera radi allahu tacala anhu qal wuxu laqad ra'aytu waxaan arkay sabciina toddobaatan oo min ahli sufa xirti weeyaan ahlu sufada ila alaan meeshii ay fadhiisan jireen masjidka nabiga sal slam dakawa meel kor u qaadan wa ahlu sufa majliskoodii meesha ay fariisan jireen waa meel kor u qaadan ahlu sufa ragxiro ilaa toddobaatamiya ay ahaayeen oon ilmo iyo xaas iyo muxuu ah gurye iyo waxba toon lahayn masjidka ay degnaayeen weliba baahi baa nafta ka qaadi jirtay markii nabiga alai sla slam waxun ay soo gaaraan ayaguu ku bilaabi jira calahi salatu slam radi allahu tacala anhum ardahum waa ragga diintan ay dhabarkooda ku istaagtay qala wuxuu yihi laqad ra'aytu waxaan arka sabciina toddobaatan oo min ahli sufati dadkii muxuu xirta ahaa ahli sufad ahaa maa minhum uusan ka mid ahayn rajulu nin calayhi dushiis u ahaaday ridaaun go dusha ridaaga waa marada qaybta koro weeyaan ima izaarun ama hosgunti bas uu wataa hosgunti macuus oo kale ad waxay ku xireen fii acnaaqihim qoortay ku xireen goobustahana marka maxaa lagu xiraya kan isaarka hoosaa lagu xirtay laakiin goobustaha waxay ku xireen qad rabatuu waxay ku xireen fii acnaaqihim qoortay saa xirteen saas ay qoorta xirteen weeyaan fa minhaa waxaa marka goobustihii maa yabluqu mid gaara nisfa saaqayni labada gomadood bartamahooda mid gaara ayaa ka mid ah wa minhaa waxaa ka mid gaara goobastayaashaas alkacbayn labadan qab u gaara fayajmacuhu kadibna qofku wuxuu ku aruurinayaa biyadayhi labadiis gacnood ayuu ku jamciyaa karaahiyata an turaa nacitaan u naca in la arko cawratuhu cawradiisa saasuu marka markuu saa u xirta ayuu gacmahaasaa ugu celinaya weyaan dharla'aan iyo faqri halkaas ay ka joogaan radi allahu tacala anhum ardahum rawah albukhaari xadiidka aad wacanhu waxaa la weri abu hurera radi allahu tacala anhu abu hurayrana wuxuu ka mid ahaa ragga ayaga ah weliba wuxuu ku la sii dheeraa wuxuu leeyahay waan suuxi jiray baahi darteedaan la suuxi jiray markaan suuxanoo suuxsan oon dhaqaaq nuxuusta qof marka gaajada ay ka badato nuxuustaa ka tegi meelu ku dhacayaan qolyaha baadiyaha ka yimaada marka halkaasay iga istaagayaan qorta waxay isleeyihiin ninkan jin buu qaba ayagana dhaqan waxay aqooni jireen ah qofka haddii uu qaba haddii qorta looga istaaga inaad muxuu aha kaca ah. nin gaajo dishay ayagana sii dilayaan radia allahu anhu ardaa runtii xaqiiqatan wax u culus oo dhib wacanhu waxaa lagu abi hurr radi allahu tacala an arda qala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxu yiri sal slam addunya addunyada sijnu lmu'mini qofka mu'minka xabsigiisa weyan wa jannatu lkaafiri qofka gaalka ah waxaa weeyaan jannadiisa waa rawahu muslim sijnu lmu'min laakiin mararka qaar waxad arkaysa qof gaal oo miskiin oo rafaadsan oo burbursan oo tugsana sooma ama indhala oo dhagala oo waxaa weeyaan bela ay ku dhacday qof mu'mina waad arkaysa maasha allah nicmo iyo baabuur iyo khayr iyo ilaahay iyo nicamta ilahay usii subxana wataala marka loo fiiriya adduunkan qof xabsi ku jiro la tooyahay qofka gaalkana si kastood u dhibaysan yahay adduunkan ah, aakhrada mxu cadaabka sugay dhibaatada sugaysa marka loo fiiriya qof la tooyahay janna ku jiro weyaan saas waa macnaha xadiidka afar boqol iyo toddobaatanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi akhada rasuul rsulka wuxuu qabtay bimankibi garabkayga i qabtay faqal wuxuu yidhi kun waxaad ahtaa cabdulahi bni cumarow fi dunya adduunyadan ka annaka qariib aan la aqoonin meel aan laga aqoonin taga weyaan aw caabir sabiilin afqaf musaafira wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yaquulu mid yidhah idaa amsayta haddii aad galabaysato falaa tantadir ha sugina sabaxa inaad subax gaaraysa ha suganin weeyaan wa idaa asbaxta haddii aad waa bariisatana falaa tantadir ha sugina almasaa galab ha suganin wakhud qaado min sixatika caafimaadkaada limaradaka jiradaad u qaado weeyaan oo muxuu ahaa markaad aad caafimaadka qabto inaad jiranayso u sahay qaado oo acmaal wanaagsan la imow wa min xayaatika noloshaadan limowtika geerida rawahu lbuhaari qaala waxay yidheen fi sharxi hada xadiid xadiidka markan sharxayan waxay yidhahdeen ayuu sheekh ilay aleyh raxmatullah macnaahu macnihiisa laa tarkan ha uu leexanin ila dunya addunyada walaa tattakhida ha ka yeelan watanan meel la dego walaa tuxadi nafsaka naftaada ha ugu sheekayna bituuli lbaqaa'i inaad mxuu ahay baaqiahashada ay ku dheeranaysa fiiha adduunyada walaa bilictinaa'i biha iyo mxuu ahaa kudadaalitaan lagu dadaala biha iyada walaa tatacallaq minha ha ku dhegin ila bima yatacallaq wuxuu ku dhega mid lamida ah mooyaane bihi isaga alariibi qofka mxuu aha meelaan laga aqoonin jooga fii hayri waطanihi wadankiisa meelaan ahayn jooga walaa tashtahil fiiha ha ku mashquulin oo ha ka shaqaynin bima shay laa yashtahilu usan ku shaqaynaynin ama ka shaqaynaynin bihi isaga alqariibi qofka meelaan laga aqoonin jooga alladii kaasoo yuriidu doona adahaba inuu aado ilaa ahli reerkiisa xadiidka aad boqol iyo kow iyo toddobaatanaad وعن أبي العباس وxaa laga wari sالم سacدin sاcدi رضي الله تعالى عنه أرضى قال wuxuu yidhi جaء رaجuل nin ba u yimid ilى النبي nabigana sal الله عليه وسلم faqال wuxuu ya rasuul الlah yow dullanii itusi calى camalin camal idaa camiltu haddii aan camal falo أxabanii الله alluu i jeclaana و أxabanii الناas dadkan ay jeclaanayaan faqala wuxuu yidhi izhad ka zaahid fi dunya addunyada muxuu ahay ka zaahid yuxibka allah allah ku jeclaada washad ka zaahid fii ma cinda الnaas dadka agtooda wixii aada ka fogow oo mxuu iska muxuu ahay ka deeqtoon yuxibuka الnaas dadka ku yuxibaka الnaas dadka ku jeclaadana weeyaan ama dadka ku jeclaani xadiiun xasan rawahu ibnu maaja waqayruhu biasaniidi xasana wa xadii saxiix xadiidkan weyaan xadiidka afar boqol iyo labaiyo toddobaatanaad wa can cumar bn bashiir radi allahu tacala qala wuxuu yidhi dakara cumaru ibnu lkhaaabi radi allahu tacala canhu maa asaaba wixii asiibay annaasa dadka wixii asiibay maa asaaba wixii asiibay annaasa dadka asiibay maa asaaba annaasu maxaa idiin qoran maa asaaba wixii asiibay annaasa dadka oo min addunya addunyada annaasa weyaan annaasa ku qoran axsanta ma asaaba naas dadku casiibo min adunya addunya ah dadku wixii maal ilahay soo geliyey ayuu muxuu ahaa sheego weeyaan oo dad rafaadsan bay ahaayeen dadka marka hore kadibna ilaahay dhaqaalo badan soo geliyey faqala wuxuu laqad ra'aytu waan arkay rasuula rasulka alle sal l slam yadallu mid <clears throat> ahaada alyowma yaltawi isagoo boglaalan oo amaba isku laaban maa yajidu aanan helayn min adaqali timirta teeda liidan ayaa daqal la yidhahdaa daqalka waxaa la xun oon aadka u liidan maa yajidu nabigu uusan helaynin min adaqli timirta teeda xun maa yamlau wuxuu ku buuxiya bihi isaga banahu calooshiisa rawahu muslim addaqal bifatxi daali almuhmala walqaaf radii tamri timirteeda xun ayaa la yihahda weyaan xadiidka aad can caaishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tiri tuwufiya rasulla rsulka waa loofsaday wamaa fii beyti gurigayga uusan ku sugnayn min shayin shay oo yaakuluhu cunadu kabadin qof beer u saaxiib ah caloo la geliya ayadoon mxu ayna jirin weyaan ilaa sharu shaciirin qamadi qayb ah mooyane sharigan waa qayb fii rafin meel yar oo mxuu aha iskafaalo ah amaba miis yar saaran weyaan rafka waa waxa weyaan iskafaalowda raftan meeshaan hadda mxu kutubahay saarayin qur-aanka ayaa rufuuf la yihahda raf raf raf saas waa nacam khaanadahaas iyo fa akaltu minhu waan ka oo mxuu aha faakaltu waan cunay minhu min ashaciir shaciirta ayada ayaan mxuu ka cunay xataa taala calaya ilaa waqhti aad ugu dheeraado muddo badan ayaan cunay weyaan muddo ayaan cunay fakiltuhu markii ay bahasha dhammaanayni ayaan fakiltuhu kadibna waan miisaamay oo mxuu ah waan beegay fakiltu waan beegay fa faniya kadibna waa dhamaaday haddii ay marka ay beegteen waxaa laga yaba inay weligeed iska cuni lahayd radi allahu tacala an arda mutafaqan caleyh sharu shaciirin ay shayun shay oo min ashaciiri shaciira weeyaan kda fasrahu tirmidiy xadiidka aad waan camr bn xari ahii juwayriyata bint xari um muminiin radi alahu taala anha ardaha qaalat waxay tihi maa taraka rasul rasulka kama tagin sal slam cinda mawti markuu geeriyoonay kama tagin diinaaran diinaar walaa dirhaman dirham kama tagin walaa cabdan adoonna kama tagin walaa amatan adoomayna kama tagin walaa hayan shayna kama tagin ilaa baqlatahu baqladiisa albayda cadeed mooyine allatii taasoo kaana u ahay nabiga ala sl yarkabaha mid fuula iyo wa silaaxahu hubkiisanbuu ka tagay iyo ardan arro oo jacalaha uu yeelay bni sabiili musaafarka sadaqatan sadaqa u yeelay rawah lbuhaari xadiidka aad an habaab bn marat radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi haajarnaa waan haajirnay maca rasul rasulka allan la haajirnay naltamisu annagoo muxuu ahay dal baynu raadinayn wajhala wajiga ilahi subxana wa tacala fawaqaca wuxuu dhacay ajruna ajarkana cala allahi alla weyne fa minaa waxaa naga mid annagii haajirnay man maata qof dhintay oo walam yakul aanan cunin min ajrihi ajarkiisii uu la imaaday iyo hijradii iyo khayrkii shayan waxbaan ka cunin oo adduunka waxbaan ku helin weyaan minhum waxaa kamid ah mascuud bin cumayr ayaa ka mid ah radi allahu tacala anhu arda qutila waa la dilay yowmuuxudin maanta uxud ayaa la dilay isagoo shahiid insha allahu tacala wa taraka wuxuu ka tagay namiratan go ayuu ka tagay mara ayuu ka taga weyaan suuf ka samaysan fa kunnaa waxaan ahayn idaa qatayna haddaan ku daboolna biha maradii ra'sahu madaxiisa hadii aan ku daboolna badat waxaa daahira rijlahu labiis lugood ayaa daahiraayay wain qataynaa bihi haddaan ku daboolna rijlayhi labiis lugoodna badaa ra'sahu madaxiisa ayaa muuqanayay fa amaranaa rasuul rasuulka wuxuuna faray an nuqatii inaan ku daboolna ra'sahu madaxiisa nuqatiya ra'sahu madaxiisa inaan daboolna wanajcal an yel calaa rajlabislugoodna hayan hay oo min alidkhir dhigri ah idkhirka waa nooc cawska aanan ahayn geed saaq caadila weeyaan oo taqriiban wadankan waxaad ka fiirin kartaan gogalka insha allah taala haddaba ka fiiri idkhir ku qora waa idin soo baxaya maka iyo meelahaaso ka baxaya wa mina waxaa naga mid awyuulay ninka marka raggaas waa rag saas ku tagay wa mina annaga waxaa naga mid ayuu ah, yidhi man ayaa naga mid a ah, ay nacat lahu ay u bislaatay amaratuhu mirihiisi ay u bislaadeen mirihii iyo wixii aad abuurtay iyo khayrkii wixii ay u fa huwa asagaba yahdibuhaa uu muxuu yaqtifuha uu gurana weyaan yahdibuha labadaba muttafaqun calayhi annamiratu kisaaun waa go'o mulawanan muxuu ahaa raangi raangiyaysan min suufin suuf ka samaysan weyn waqowluhu ay nacat ay nadajat ay bislaatay wa adrakat ay haleesha weyn qowluhu yahdibuhaa huwa bifatxi alyaai yu la yidhaahdo cafwan ya la kordhaba ya la yidhahdo wadami daali daalka oo lagodo yahdu la yidhahdo iyo yahdi la yidhahdo yahdibuha yahdubuha luqatan oo laba luqa ay yaqtifuha u gurna wayajniha waa lamid isku mid yajniha yaqtifuha wahadihi tanaytu isticaaratun waa isticaara sarbeeb lima fataxa allahu allah wuxuu u furay tacala korhay calayhim dushooda oo min addunya addunyada oo watamakanoo ay makansadeen oy heleen fiiha ayada dhexdeeda xadiidka afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad وعن سهل بن سعد سعدي رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا الدنيا دي أي أهانا لهيد low kaanat hadii ay ahaan leed adunya addunyada tacdilu mid u dhiganta cind allah alla weyne janaaxa bacuudatin kaniica garabkeed mid u dhiganta haddii ay addunyada ahaan lahayd maa saqaa rabbi ma waraabiyan kaafiran gaal minhaa adduunyada sharbata maa'in biyo cabitaanku hal mar lacab sharbata maa cabitaan biyoah ama koob biyoah lagama siiyan weyaan gaalka rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan ha samaysanina adaycata ma ha samaysanina ma waxa beer iyo gurye iyo ha gadanin oo samaysanin weyaan oo fatarqabu kadibna ajclatan fi dunya addunyada rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan xadiidkaas waxaa weeyaan xadiid saxiix asna nacam laa tattakhiduu dayca fatarqabuu fi dunya macnaheeda waxaa weeyaan eh, qofka inuu wax un adduunbadadduun kala badi wax un si gurigan dhiskan kala dhiskan qofka markaas adduun inuu ka bax waa dhibaysa laakiin xaaraan ma aha xaaraan ma aha laakiin waa daraja darajaad ka mid ah darajaadka dadka de isku imaanna ma ahan isku mxu darajana lama noqon doona adulaad fi dunya walaa fi laakhira saas weyaan ee inay xaaraan tahay macneeda ma ahan xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad nacam can cabdilahi bn camr bn cas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi mara calayna waxaa soo maray dushanaga rasulula rasulka al sal slm naxnu naga nucaaliju aan samaynayna oon ka shaqaynayna khusan guri ka samaysan qasabka guryaha qasadka laga sameey huska kaas waa marka waxaa weyaan guryaha eh, qasabka iyo dhoobada lissaaray ka samaysan weyaan husan eh, nucaaliju aan hagaajinayno oon samaynayno oon wanaajinayno husan guri ka samaysan qasab oo lana anaga aan faqaal wuxuu yidhi maa haada waxaad ahay hawshaan aad maxay maa haada kan muxuu yahay faqulnaa waxaan idhi qad wahiya wuu daciifay ama qad waha nacam fanaxnu anaga nuslixu waan soo banaynaa faqaala wuxuu yidhi ma araa ma arkaayo alamra geerida iyo ajasha ilaa acjala mid ka degdeg badan minha dalika inaad guryo mxuu ahaay noocaan aad dhistaan oad oobataan aad hagaagstaan ilaad mxuaad ka dhammaysataan inaad ajashiin ay gaaraysa u maraynayo nabigna sal slam rawaahu abu dawud wtirmidiy biisnaadi albuhaari wamuslim wa qala tirmidiy xadiiun xasanun saxiix xadiika waa xadiis saxiix weeyaan xadiidkana wuxuu un leeyahay adduunkaiyanan aad looga sii xididaysanin saasuu un kala jeedaa weyaan ee in adduunkii xaaraan u yahay ama guryo in la dhisto ma aha weyaan ee muxuu in la gaabiyo uun amashi iyo adduunkii inuu qofka u diyaar garooba ayaa muhiimadda ay tahay weyaan an kacb bn ciyaadi an kacb bn ciyaad radi allahu tacala anhu qala wuxu yihi samictu waan ka maqlay rasul rasulka sal allah alay waslam yaquul nabiga odhan ina likulli ummatin ummad la arka waxay leedahay fitnatan fitna wa fitnatu ummatii ummadayda fitnadan almaalu waa maal weeyaan rawahu tirmidi wa qala xadiidun xasanan saxiix imsaa u galowda maalka imsaa dad u lays imsaa allah mustacaan imsaa qaraabo u geysa xadiidka aad an abi cumar can abi camrin waxaa laga wariyy qaal abu cabdilaahi wayuqaal waxaa layidhaha abu layla cumaan ibn cafaan radi allahu tacala canhu waa dunurayn ana nabiya nabigana sal slm qal nabiga wuxuu yidhi laysa uma sugnaanin libni aadama ibni aadam xaqun xaq uma sugnaanin fii siwa hadihi alkhisaal arrimahan oo kuwaana wax ka soo haray xaq kuma lahan weeyaan baytun guri yaskunuhu uu iyo awbun maro oo yuwaari cawrata cawradiisa asturoo qaryo khubzi rooti qalalan iyo walma biyo mooyane rawahu tirmidi waqaala xadiiun saxiix dacafahu lalbani xadidka waa xadiid daciif weeyaan maxaa yeelay nabigan ala sl slam kaana yakulu hariid iyoaduun iyo nabiga l uu uni jiray mararka qaar sal alla alay slam marka dhib ma lahan wuxuu yidhi samictu abaa daawuud baan ka maqlay sulaymaan ibnu salim albalkhi samictu nadr ibnu shumayl baan ka maqlay yaquul isagoo aljilfu alkhubzu laysa macahu idaam waa rooti aanan lahayn suuga weeyaan wa qaala hayru waxaa wuxuu yidhi huwa qaliidu lkhubzi waa mxuuaha khubziga amaba rootiga aadka u qallalanoo adag weeyaan wa qaal harawey wuxuu yidhi almuraadu bihi huna wicaau lkhubzi khubziga waalka la geliyo oo lagu kaydiya ayaa loola jeeda weyaan kaljawaaliqi waalkhurji wallahu aclam jawaaliq iyo khurjiga marka waa noocya la gelin jiray khubsigii rootiga jabaatiga hadda baxallaan isku daboolno jabaatiga la geliy iyo wixii la midka weyan wallahu aclam nacam kulaysada kulays ayaga ma ay qabin kulleyba lakin waa iska nacam allahu aclam xadiidka afar boqol iyo laba sideetanaad wa can cabdillahi bn shahiir bikasri shiini walkhaa'i almushadada almucjamatayn radia allahu tacala canhu anahu cabdillahi bn shahiir qala wuxuu yidhi ataytu nabiy nabigaan u imid sal slam wahu isagoo yaqra'u akhrina alhaakum takaaur ayuu ahrinay nabiga alai slat slam yaquul wuxuu le ibnu aadam ibn aadam wuxuu dhahayaa maali maali maalkayga maalkayga saasuu dhahaya ibni aadam waxal laka miyuu ku sugnaaday ibn aadam ya aadam ibna aadanow min maalika maalkaada miyuu ku sugnaaday ilaa maa akalta wixaad cuntay oo fa afnayta kadibna aad dhammaysatay aw labista kadibna ama aad xiratay oo fa ablayta aad maraday aad ka baxday oo dhammaysatay weeyaan aw tasadaqta aad sadaqaysid oo fa amdayta aad socodsiisay oo account ku dhigmay intaadunba adduunku leedahay maalkalood leeda muxuu yahay maalka waa midaad cuntay oo dhammaysatay midaad mxuu ahaa aad xiratay oo dharkii aad damaysatay iyo midaas sadaqaystiya intaasubaa maalkaada xaqiiqada weyaan kan adduun baad ku intifacday kan aakharaad ku intifacday lakin wixii ka haray oo iska tataagan macno weyn malaha weyaan xadiidka far boqol iyo saddex iyo sideetanaad can cabdillahi bni muqafal radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi qaala rajulun wuxuu yidhi lilnabi nabigu wuxu yidhi ya rasuul lahyow baan ku dhartay innii aniga la uxibbuka waan ku jeclahay faqala wuxuu yidhi undur war ka fiirsa maa taquul waxaad leedahay qala wuxu yidhi wallahi faqaala nabigan wuxuu yidhi in kunta haddii aad tahay tuxibuni mid ijcal faacidda u diyaargarow lilfaqri faqiirnimo u diyaarsa oo u diyaargarow tijfaafan dhar ahaan inaad u xirato fa ina alfaqra faqriga asracu u degdeg badanya ilaa man qofki yuxibuni ijcal min asayli daadka ila muntahahu meeshu ku socdo daadka socda meeshu ku socda wuu kaga degdeg badan wyan rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasan xadiikan waa daciif weyaan alxamdulilah haddii baasha dhihlaha mxuu ahaa nabiga haddaad jeceshahay dhulkubaad madax dhigaysaa mushkiladii ahaan lahayd atijfaafudad badan nabiga waxay dhihi aan yarayna xubiga tirada badan hala yaray si faqriga usoo degdegin saasaa dhici kar layd binaadamka maqs ku mid maaha adduunkana qofkuu jecelya watuxibuuna almaala xubban jaman waa fitri waa ilaahay subxana wataala dadku abuuray atijfaafu bikasri taa'i lmuhanaat fowq waskan aljiim bilfa mukarara wahuwa shayun yalbasuu u xirta alfarasu faraska weyaan liyutaqaa bihi alada dhibka in looga ilaaliyo waqad yalbasu linsaan insaankan u xirtaa weyaan inuu xirto waa dhici kartaa xadiidka afar boqol iyo afar iyo sideetanaad wa can kacb bn malikin qala wuxu yidhi laba dharwey dhurwey amaba laba eh, mxuu ahaa eh, waraabo dadka qaar say u yaqaanaan dibaani laba dhurwey oo jaa'icaani baahan ursila lagu diray fii hanamin ari biafsada mid ka fasaadin badan ma ahaanin lahaa iyada ama arigaas min xirsi ilmari qofka ku dadaalkiisa cala almaali maal uu ku wa sharaf uu ku dadaala lidiini diintiisa laba dhurwey oo aad u baahan oo ari cid la jirta ayna jirin lagu diray maxay ku samay ariga ruwaygu aad xaasid u yahay intuu wax dila ma cunaayo ee wuxuu samaynayaa ilaa uu waxa nool dhan uu wada halaago muxuu ahay ma istaagaya saas weeyaan kadalika waxaa la ah qofka ku dadaalka ku dadaala inuu muxuu ahay sharaf iyo magac iyo muuqaal iyo madaxnimo inuu helo iyo maal ku dadaala diintiisa saas ay u baabi'inaysaa marka dadaalka noocaasa meelo badan bay ka ridaysaa diinlaan bay dhigaysaa saasuu nabigu ujeeda calayhi salatu wasalaam ilaa qofkii de isdhowr waa gooni ayib rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanun saxiix xadiidka afar boqoliyo han iyo sideetanaad an abdilahi bn mascuud radi allahu taala an cabdillahi bn mascuud radi allahu taala anhu qaala wuxuu yidhi naama waxaa jiifsaday rasul rasulka al sal slm calaa xasiirin deriin ayuu ku saxsaday ama salli waxaa tidhahdaba faqaama kadibna nabig waa istaagay waqad aara iyada uu saameeyey isaga uu saameeyey fii janbihi dhinaciisi dirinta ama saliga haasatan kuwan caadiga maha kuwa mxu ah laga sameeyo aloolka iyo waxya lamidka laga sameeyo dhinaciisa nabiga iyadoo uu saameeyey ood ku sawaran yahay nabiga soo kacay alai slat slam qulnaa waxaan idhi ya rasuullahyow low ittakhadnaa haddaan kuu samayn lahaynay oon kuu yeeli lahaynay laka aday witaa'atan firaash yara jilacsanoo wanaagsan faqal wuxuu aniga iyo walidunya adduunyada maxaa noo dhexeeyaba aniga adduun maxaa naga dhexeeyo ma ana ani ma ahi fi dunya adduunyada ilaa ka raakibin qof wax saaran oo istadalla haraystay oo ku nastay taxta shajaratin geed hoostiis uma kadibna raaxa ka caraabay oo wataraka iskaga tagay maallatoo ah adduunyada aniga ee adduun had inaan ku raaxaysto firaasha aad erigtaan macna waxaa weeyaan weyi malahan weyn rawahu tirmidi wa qala xadiisun xasanun saxiix xadiidka waa xadiid saxiix asna weeyaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo siddeetanaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasuulka wuxu yidhi sal allah slam yadkhulu alfuqaraa fuqaradu waxay geli doonaan aljannata jannada qabla alaqniyaa aqniyada ka hor ay geli doonaan bikhamsi miati caamin an boqol oo sana ka hore ay fuqarada ay jannada ku hormari doonaan dadka aqniyada an boqol oo sana ayagoo ahlujanna ah ay jannada sugayaan weyaan subxaan rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan saxiix xadidka waa xadiid saxiix weeyaan xadidka aad wa bn cabaas radi allahu tacala canhuma wa cimraan bn xusein radi allahu tacala canhu can nabi nabig wuxuu ka wary sal slam qal nabigan wuxuu yidhi iطalactu fi ljannati jannada ayaan fiiriyey fara'aytu waxaan arka akara ahliha ahalkeeda kuwa u badan alfuqara fuqarad inay yihiin badan anisanaga inay yihiin mutafaqu aley wafii riwaayat ibni cabaasin warawahu lbuhaari ayضa min riwayat cimran bn xusein ayuu ka wariy weyaan xadiidka aad an usaama bni zaydin radi allahu tacala canhu can nabiniga wuxuu ka wary sal sl qal nabigan wuxuu yihi qumtu waxaan istaagay cala baabi iljanna jannada albaabkeedaan istaagay fakaana wuxuu ahaaday caamatu man dakhalaha dad kale kugu badan almasaakinu ay ahaayeen weyaan wa asxaabu aljaddi dadka maalka u saaxiibka ahayna maxbuusuuna way xabisnayen bannaankaay joogeen weyaan waa laga celinayay hayra ana asxaaba ahli naar ahlinaarka dadka ahaana qad umira bihim waa la amray ila naar naarta loo amray oo naartaa la geliyey muttafaqun calayh masaakiinta ayaa meesha galeen dadkii ahlumaalka ahayna bannaanka ayaa lagu waa shanta oo sana oon soo marnin ay sugayaan weyaan waljaddu alxadu waa dheef iyo walghina deeqtood iyo taajirnimo wey waqad sabaqa wuu soo hormaray bayaan hada alxadiid xadiidkan caddayntiisa fii baabi fadli dacafa dadka dacafada ah oo tabardaran fadliga ay leeyihiin ayuu nooga soo hormaray weyaan xadiidka aad waa mxuu ahaa xadiidka afar boqol iyo sagaaliyo sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi nabig wuxu ka wari sal slm qala nabigan wuxuu yidhi asdaqu kalimatin kalimad tan ugu run badan oo qaalaha uu yidhi shaacirun qof muxuu ay gabyo kalimatu labiidin labiid hadalka uu yidhi kelimadaas weeyaan labiid eh, muxuu yidhi alaa kullu shayin alaa hooyay kullu shayin shay la arka maa khala allaha alla wixii ka soo haray baailun waa baail weeyaan muttafaqun caleyh dadka hore isku waafaqay marka ah, baailka asaga ah way zuulayaan oo way dhimanayaan oo way baaba'ayaan weyaan amaba mucaradun lian eh, yaqacu fi lbail ama waxay mxuu ahay khatar ugu jiraan inay baatil ku dhacaan saas labadaba waa lagu fasira weyaan nacam hada wallah aclam wsal allah wslam ala rasuuli mustafa